bsm اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllهma وsلم وbارك عlى نبyina mحamd وعlى آlه وصaحبه وsلم تسليimا kثيirا إlى yوم الdين qال المؤلف رaحimه الlه الdرس الثالث darsiga saddexaad siiraة أbi bakri baعd الإسlاam darsigan saddexaadi waxa uu ku saabsan yahay siiradii iyo taariikh nololeedkii abu abubakar uu lahaa bacda alislaam yacni islaamkaa dabadii markii uu islaamay kaana abu bakrin abu bakr waxa uu ahaa radia allaahu canhu allaha ka raali noqdee musaaxiban mid la saaxiib ah lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay qabla nubuwati nebinimada ka hor intaan yacni rasuulka loo waxyoon calayhi salaatu wasalaam walamaa bucitha markii la soo diray calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkae kaana abuu bakrin waxa uu ahaaday awala man aamana bihi ciddii ugu horraysay ee rasuulka rumaysay min arrijaali ragga xaggooda marka la eego wa dacaa waxaa kaloo abuu islaamka ugu baaqay asdiqaa'ahu raggii ay saaxiibada ahaayeen fa aslama waxaa ku soo islaamay calaa yadihi gacantiisa iyo sababtiisa khalqun kahiirun dad fara badan minhum waxaa ka mid ahaa dadkaasi cuhmaan bnu cafaana wazubayru bnu lcawaami wa طalxatu bnu cubaydillaah wa kaana waxa uu ahaa abuu bakar yashtarii mid soo iibsada alcabiida addoommihii almu'miniina ee mu'miniinta ahaa wa yactiquhum waxa uu ahaa mid xoreeya ibtiqaa'a wajhi illaahi tacaala isagoo arrintaa ku doonaya ilaahay wejigiisa oo dee ajar iyo abaal ilaahay subxaana wa tacala kaga doonaya walamaa haajara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu hijrooday raafaqahu waxaa raacay abu oo abu bakr rasuulka waa raacay calayhi salaatu wasalaam wa macahu waxaanuu la galay algaara godki gaaru thawr wa saara wuxuu ahaa abu yudaaficu canhu mid rasuulka difaaca fi lmadiinati intii madiine la joogay ee rasuulka wada joogin calayhi isalaatu wasalaam wa yasxabuhu waxa uu ahaa mid u raaca fii ghasawaatihi duulaamada iyo dagaalada wa kaana waxa uu ahaa abubakr yaxmilu raaya mid calanka siday fi ghaswati tabuuka dagaalkii tabuugna calanka isagaaba siday wa xaja radia allaahu abubakar waxa uu xaji siiyey bilmuslimiina muslimiintii oo isagaa hogaaminayey fi sanati taasicati min alhijra sanadii sagaalaadee hijrada walamaa marida sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu xanuunsaday amarahu abubakar waxaa rasuulku u amray bisalaati bilmuslimiina inuu muslimiinta tukiyo fasallaa bihim abu abubakar dadkii buu tukiyey wa hiya arintaasina yacni amruhu bisalaati binnaas amarkaa rasuulku uu ku amray abubakar inuu dadka tukiyo ishaaratun waa tilmaan listixqaaqihi inuu mudan yahay abu abubakar tilmaamaysa alkhilaafata khilaafada inuu la wareego rasuulka dabadi calayhi salaatu wasalaam waxaa mualifku halkan uu ku soo koobay abu radia allaahu canhu wa ardaah siiradiisii gaar ahaan bacda islaamih islaamnimadiisii kadib abu bakrin radi allahu canhu wa ardaah waa saaxiibkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa ninkii ugu dhowaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa ka markhaati kacay waa kii lahaa walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila ummaddayda mid ka mid a ah haddii aan ka dhigan lahaa khaliil abuu bakar baan ka dhigan lahaa maa abu bakr radi allahu canhu ardaa intaan rasuulka loo waxyooninba saaxiib bay ahaayeen laba ninoo saaxiiba ayay ahaayeen markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday ee la soo dirayna waxa uu noqday awalu man aamana bihi min alrijaal ciddii ugu horeysay ee rasuulka rumaysa calayhi salaatu wasalaam xagga ragga marka la lakiin awalu man aamana bihi cala aliطlaaq waa khadiijatu radia allahu canha ciddii ugu horreysay ee islaamnimada qaadatay cidna aanay ka horrayn ee rasuulka rumaysan rag iyo dumar iyo caruur iyo ciroolaba waxaa ugu horreysay khadiija laakiin marka la kala qaadqaado baa dee xagga dumarka marka leega iyadaa ugu horreysay bay ka dhigantay oo marka la kala qaado ragga waaweyna abubakar caruurtana waxa weeye caliy bnu abi aalib radi allahu canhu ardaa waa marka la kala qaado yani waxa weeye lakin aslan khadiijo cid ka horeysay may jira abu bakr radi allahu canhu ardaa markii uu islaamay ee uu ku qancay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa keliya kumuu gaabsan uun inuu de islaamay isagu bal markiiba wuxuu bilaabay dacwadda iyo faafinteeda ayuu bilaabay mar markii uu arkay inay xaq tahay ee uu ku qancay ee uu qaatay baa wuxuu bilaabay dacwaddii inuu bilaabo oo dadka uu ugu baaqo oo ugu yeedho isagoo islaamnimada u bandhigaya waayo waxaa dadka ugu yeedhayaa de waxay ahayd ba ama uu ahaa asaasiyaadkii islaamka lagu soo gelayo marka aqoon kale dee may oolin oo aqoon kale muu lahayn laakiin shahaadateynkiiyo islaamnimadu dadka ugu baaqay intaa uu dadka ugu yeedhayna uu fahamsanaa waanuu garanay shay aadan garanayn dadka looguma yeedho ama aadan aqoon u lahayn laakiin abu bakar intan waa garanayay oo dee shahaadateynka iyo waxay ka hadlayaan iyo islaamnimadu waxay tahay uu fahamsanaa sidaa awgeed buu dacwadii isna markiiba bilaabay isagoo ka bilaabaya raggii ugu dhowaa ee ay asxaabta ahaayeen waayo wanaag marka markaad hayso wax fiicanoo lagu badbaadayana aada hesho ama waxtar kuu leh naftaada marka laga yimaado cidda ugu horreysay kugu dhacaysa kugu soo dhacaysaa waa ehelkaagiiyo asxaabtaada marka abubakar wuxuu isku dayey markiiba inuu dacwaddii bandhigo keliya muu ku gaabsan inagu isagu intuu islaamo deedeena waxa uu ka aamuso bal waa faafiyey waxaana gacantiisa ku soo islaamay rag fara badan oo bal lo odhan karaba alcasharatu almubasharuuna biljanna intoodii badnayd isagaa u noqday inay soo islaamo oo iyaga laftoodu kalsooni buuraa bay ku qabeen abubakar sidaa awgeed ba ay markiiba ka qaateen ay ka aqbaleen dacwaddii uu usoo bandhigay maadaama aanay xumaan iyo been iyo dhibaato aanay uga baranin sidaa rasuulkuba ah, rasuulkaba uu u rumaystay abubakar maadaama xumaan iyo been iyo dhibaato aan u ku ogeyn ragga isaga la asxaabta ahina intaa in leeg bay ku yaqaaneen abubakar taasi waxay soo dedejisay markaa in markaba ay aqbalaan oo ay qaataan warkiisa ayay sababu noqotay abuubakrin bakrin radia allahu canhu wa ardaa tilmaamihiisa waxaa ka mid ahaa addoommaha ay quraysh waxa weeye haystaan ee muslimiinta ah ayaa wuxuu samayn jiray si dhibaatada iyo culayska lagu hayo uu uga badbaadiyo uu soo iibsan jiray addoommaha kadib buu xorayn jiray kadib ayuu xorayn jiray waayo waxaanay ka ahaydun maxay ibtiqaa'a wajhi illah waa ka ilaahay kaga warramay fii suurati alleyl aayaddii qur'aanka ahayd aladi yasla naara kubra wma liaxadi cindahu min nicmati tujza ila btigaaa wajhi rabbihi laclaa wala sawfa yaclam abu bakar markan uu addoomaha iibsanayo muslimiinta ah ee uu xoreynayo kamay ahayn galad loo galay oo uu gudayo iyo cid intay galladu u gashay deetana uu ka jawaabayo may ahayn ila ibtigaaa wajhi rabbihim acla ilaahay wejigiisa iyo ilahay daraaddii bay ka ahayd iyo inuu ilaahay subxaana watacaala abaal kaga doonayo aabbihii oo abu abuquxaafo la odhan jiray baa aada ula yaabay oo ku lahaa war haddaad xataa addoome soo iibsanaysa kuwo xoog loo ku difaaco unmaad iibsati maxaad kuwan masaakiintaa ah kaga meeraysanaysa waayo dareenka abubakar dee mu mu mu muu qabin odaygani iyo sida abubakr uu u fakerayo abu bakrin radia allahu canhu ardaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marnaba ka ufaaruqin oo haddii ay tahay waxa weeye markii uu rasuulku hijroonayey intii madiine la joo maka uu joogayna dacwaddana waa faafinayay difaaca nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa u taagna abubakr markii hijradii ay noqotay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam hijradii loo fasaxay abubakr rasuulka wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilahi waxaan kaa codsanaya inaan ku raaco oo inaga hore soo marnay rasuulku wuxuu ku uhi waa israacayna mawaaqifta iyo xaaladaha iyo xilliyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu adkaayee soo mara abubakar miciisu ahaa oo garab iyo gaasha ayuu u ahaa magaalada madiine markii la yimi ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo hijroodayna wuxuu ka mid ahaa raggii ugu waaweynaayee u taagnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam difaaciisa iyo daryeelkiisa sidaa awgeed baa dhacdooyinka iyo siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa dib u raacdo haddii rasuulkaba la sheegay cidda raacda waa abubakr xataa fi lqur'aani alkariim waa saxaabiga keliya saxaabinimadiisa qur-aanku uu si toosa u carabaabay id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan in allaha macana ehm, abu bakar radi allahu canhu ardaa sanadii sagaalaad ee hijrada waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u xil saaray inuu dadka ama ummadda muslimiinta ah ee xajka soo gudanaysa uu hogaamiyo waana miise iyo arrin dheeraad ah oo raggii kale u dheera markii rasuulku uu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam waa xanuunkii uu u geeriyoon doone waxaa rasuulku uu amray inuu abu dadka tukiyo muruu abaabakrin bakrin falyusallii binnaas rasuulku waa kii lahaa war dadka abuubakar amra dadka ha tukiyo u sheegoo farinta iga gaadhsiiya waxaanay taasi tilmaan iyo calaamadu tahay iyo astaan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar u diyaarinayey oo u carbinayey inuu ummadda hoggaankeeda iyo haaneedkeedaba qabto oo taladeeda u gacanta ku dhigo isaga dabadii waayo inuu rasuulku isagoo noolba raalli uga noqday dadka inuu tukiyo oo imaamnimadii salaadaba loo xil saaray macnaheedu waxa weeye imaamnimadii weynaydna dee isaga unbaa loogu talagalo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu u qorsheeyey laakiin rasuulku dee toosu muu carabaabin oo muu odhanin dee aniga dabaday khilaafada iyo talada abubakar baa la wareegaya laakiin ishaaraadka iyo tilmaamaha ayaa waxa weeye la hayay kaana abu bakrin radia allahu canhu abu bakr waxa uu ahaa musaaxiiban mid la saaxiib ah lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qabla nubuwati nebinimada ka hor walamaa bucita sala allahu calayhi wasalam rasuulka markii la soo diray ee loo waxyooday kaana abuu bakrin abuu bakar waxa uu ahaa awalu man aamana ciddii ugu horraysay ee rumaysa bihi rasuulka min alrijaali ragga xaggooda marka la eego wa dacaa waxaa abuu bakar uu u baaqay asdiqaahaw raggii ay asxaabta ahaayeen buu islaamnimada ugu baaqayoo fa aslama waxaa ku soo islaamay calaa yadihi gacantiisa iyo sababtiisa khalqun kaiirun dadyow fara badan minhum dadkaa waxaa ka mid ahaa cuhmaan bnu cafaan wazubayru bnu lcawaam wa alxatu bnu cubaydillaah wa alxatu bnu cabdillaah ubaydilah bdin qorya se cabdilah cabdillahi bdin qorya waay wa kaana waxa uu ahaa abuu bakar yashtari lcabiida almu'miniina mid soo iibsada addoommaha mu'miniinta wa yuctiquhum oo dabeeto xoreeya ibtiqaa'a wajhi illaahi tacaala isagoo arrintaa ku doonaya ilaahay wejigiisa iyo abaal inuu kaga helo rabbi tabaaraka wa tacaala walamaa haajara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu hijrooday raafaqahu abuu bakar rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa raacay wa dakhala macahu waxa uu la galay algaara godkii waa gaaru thawr wa saara waxa uu ahaa abuu bakar yudaaficu canhu mid rasuulka difaaca fi lmadiinati magaalada madiine dhexdeeda oo wayasxabuhu u raaca fii ghasawaatihi duulaamada iyo dagaalada uu galo wa kaana waxa uu ahaa waa abuu bakare yaxmilu raaya mid calanka sida fii ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk wa xaja radia allahu abubakar allah ka raali noqdee wuxuu xaji siiyey bilmuslimiina muslimiinti isagoo yacni hoggaano ah oo hoggaamiyaha ah fi sanati taasicati min alhijra sanadii sagaalaad ee hijrada dhexeeda walamaa marida sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu xanuunsaday amarahu abubakar wuxuu faray bisalaati inuu tukiyo bilmuslimiina muslimiinti salaadda inuu tukiyo fa sallaa bihim dabeeta waa tukiyey wa hiya arrintaasina arrintii amruhu bisalaati binnaasi amarkaa rasuulku abubakar uu ku amray dadka inuu tukiyo ishaaratun waa tilmaanaya calaamad iyo astaan iyo summad listixqaaqihi tilmaamaysa inuu abubakar mutaystay ama xaq u leeyahy alkhilaafata hogaaminta ummadda rasuulka dabadi calayhi isalaatu wasalaam as'ila maa kaanat calaaqatu abi bakrin birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qabla nubuwa xidhiirka abubakar uu rasuulka la lahaa calayhi salaatu wasalaam sidee ayuu ahaa nebinimada ka hor maada facala radia allaahu abu abubakar muxuu sameeyey cinda bacati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam markii rasuulka la soo diray muxuu sameeyey hal dacaa axada ila abu abubakar cidna ma ugu yeedhay islaamnimada maadaa facala abu bakr muxuu sameeyey xiinamaa haajara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markii rasuulku uu hijrooday mataa xaja bilmuslimiina goormuu abu bakar ummadda muslimiinta ah xajisiiyo uu hogaaminayey xajka bimaada amarahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam muxuu rasuulku amray abu bakar xiina maridahu markii rasuulku uu xanuunsaday calayhi afdal salaati waatamu tasliim addarsu habaatuhu radia allaahu canhu waa sugnaanshiyihii abu bakrin radia allaahu canhu wa ardaah uu sugnaa bimacnaa inuu ahaa mid sugan oo aan dhaqdhaqaaqin oo aan leecin leecin iyadoo culaysyo badani ay jireen gaar ahaan markii rasuulku uu dhintay calayhi salaatu wasalaam lamaa tuwafiya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay markii la oofsaday kaana abuu bakrin abuu bakar waxa uu ahaa haa'iban mid ku maqan khaarija almadiinati magaalada madiine debadeeda iyo meel ka baxsan falamaa goortii balagahu lkhabaru warkaasi uu soo gaadhay waa geerida rasuulka calayhi salaatu wasalaame aqbala cala annaasi dadkii ayuu soo qaabilay waa abuu bakar eh fawajadahum waxa uu ku arka ku ogaaday fi diraabin iyaga oo ku sugan iska hor imaad min alxusni murugada daraaddeed ay ka murugaysan yihiin calaa firaaqi rasuuli sala allahu alay wasalam bixitaanka rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ka baxay fa sacida almimbara mimbarka ayuu fuulay wa khaaba annaasa dadkiibuu ujee u khudbadeeyey khudbatan khudbad xahahum fiiha khudbaddaa dhexeeda waxaa dadka uu ku dhiiri geliyey cala asabri inay sabraan ay adkaystaan jaa fiiha khudbaddaa dhexdeeda waxaa ku yimi oo hadalladiisa ka mid ahaa man kaana yacbudu muxamadan qofkii nabi muxamed caabudayow fa ina muxameda nebi muxamed qad maata waa dhintay waman kaana yacbud allaha kii ilaahay caabudayow fa ina allaha alla xayin waa nool yahay laa yamuutu mana dhimanayo uma dabeetana talaa waxa uu akhriyay waa abubakare qowlahu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi wmaa muxamadu ila rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila nqalabtum cla acqaabikum wamaa muxammadun nebi muxamed muu ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooyaane rasuulkaasoo qad khalat ay tagtay min qablihi isagoo hortiyey arrusulu rusushii oo dee horeba ay u dhinteen afa in maata haddii haddaba uu dhinto aw qutila amaba la dilo inqalabtum waxaad ka laaban doontaan calaa acqaabikum cirbihin oo dib baa u gaaloobaysaan miya wa kaana abuu bakrin abuu bakr waxa uu ahaa radia allaahu canhu ajlada annaasi dadka ka ugu adkaysiga badan lifiraaqi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam bixiddaa rasuulku uu baxay uu dhintay ninka ugu adkaysiga badnaa weeye ugu sabirka badnaa wa aqwaahum kooda ugu xooga badan buu ahaa wa ashaddahum ba'sa waxa uu ahaa abubakar kooda ugu geesisan xagga dagaalka iyo duulaanka iyo culayskaa jira ka hortagiisaba fakafa cindaidin fakhafa waxaa fududaaday idin markaa markii dadku ay arkeen abubakar oo sabray waxaa markaa sahlanaaday oo xoogaa yaro fududaaday jazacu nnaasi argagixii iyo naxdintii dadku ay ka qaadeen geerida rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waittakhaduu abaa bakrin abuu bakarna waxay ka dhigteen qudwatan mid ay ku daydaan fi sabri xagga adkaysiga wathabaati iyo sugnaanta abuu bakrin radia allahu canhu ardaa sida horeba aynu u soo marnay markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday abuu bakar magaalada madiine markaa waa ka maqnaayo dabadeedu ku maqnaa warkaasi markii uu soo gaadhay iyo geerida naxdinta le rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyooday yani warkaa dhiiladani markii uu soo gaadhay markiiba wuxuu usoo dhaqaaqay waxa weeye xaggii iyo guryihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo masaajidka intaanu markaa dadka soo qaabilina aanu u imanin waxaa horta uu ku horreeyey qolkii iyo gurigii caaisha ee rasuulkuna uu ku xanuunsanayay calayhi salaatu wasalaam waxa uu arkay rasuulkii oo geeriyooday waa kii rasuulka dhunkaday calayhi salaatu wasalaam ee lahaa maxay ibta xayan wa mayita rasuulka ilaahay nolol iyo geeriba waad wanaagsanaatay markii uu soo baxay cumar binu khadaab oo dadkii inay yidhaahdaanba rasuulkiibaa dhintay u diidan oo isaga laftiisu geerida iyo naxdintu ay waxa weeye khalkhalisay ayaa markii abubakar masaajidka uu soo galay ee uu cumar is aamusay ama fadhiisay ee cumarna uu diiday waa kii dadka la hadlay ee u jeediyey markaa khudbaddii qiimaha badnayd intii hore dadku waxay garan la-ayn waxay yidhaahdaanba dhinacna cumar bay iska ilaalinayaan oo uu dhintay ma odhan karaan rasuulku calayh isalaatu wasalaam waayo cumar baa seeftiisii galka kala baxay oo taagan cidda juuq tidhaahday rasuulkii baa dhintay iyadaa taqaan markaa wuu la hadlay khudbad aada u cajiib badan kooban haddana macno ballaahan tilmaamaysa oo uu kala hadlay dadka wixii xilligaa taagnaa iyo waxa laga doonaya dadka iyo xaqiiqadu waxay tahay marka khudbaddaasi dee wuxuu ku dhiirigeliyey dadka inay sabraan ay adkeystaan waxaanu ihi qofkii nebi maxamed caabudayo dee rasuulku waa dhintay alayhi isalaatu wasalaam kii ilaahay caabudayowna fa ina allaha xayun laa yamuut aayaddaa qur-aanka ah oo nasku oo caddaynaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yahay bashar dhiman kara ama dee la dili karaba na waa akhriyey oo dee sii xoojinaysa mowqifkaa uu taagnaa iyo dadka waxa uu kala hadlayay abu bakrin radia allahu canhu wa ardaah waxa uu ahaa qofka ugu adkaysiga badan marka laga hadlayo culayska ka dhashay geerida nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waayo marka laga yimaado inuu rasuulkii ilaahay ahaa marka laga yimaado imaamkii iyo hogaamiyihii muslimiinta inuu ahaa abubakar isaga waxaa u dheer waa saaxiibkiisii gaarka ahaa wey oo dadka kaleo dhan mudde uga dhowaa haddana waa sabro waa adkaystay macnaa markuu sheekhu ka cabirayo wa kaana abu bakrin ajlad annaas lifiraaqi rasuuli lahi sala allahu alay slam taas uga jeeda waa aqwaahu xagga adkaysiga isagaa ugu adkaysi badnaa marka la eego saameynta gaarka arrintaa isaga ay ku lahayd dadkii haddaba markii ay arkeen abubakar sabirkiisa iyo dulqaadkiisa iyo adkaysigiisa dadka laftooda argagixii iyo naxdintii iyo u qaadan waagii ayaa ka yaraaday marka waayo dee abubakar bay arkayaano rasuulkana qofkii ugu dhowaa ah marka laga hadlaya xagga asxaabtiisa iyo saxaabada oo sabray oo dulqaatay iyaguna markaa way ku daydeeno waxa weeye waa sabreen lama tuwafiya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay markii la oofsaday ee uu dhintay kaana abu bakrin abuu bakar waxa uu ahaa qaa'iban mid ku maqan khaarija almadiinati magaalada madiine dabaddeeda falamaa balagahu markii uu soo gaadhay alkhabaru warkii iyo dhiilladaa ah rasuulku inuu geeriyooday aqbala cala annaasi dadkii ayuu soo qaabilay abuubakar wajadahum waxa uu arkay fi diraabin iyagoo ku sugan iska hor imaad dhexdii min alxusni murugada awgeed calaa firaaqi rasuuli sala allahu alayh wasalam ay ka murugaysan yihiin bixitaankaa rasuulku uu ka baxay macnaa iska hor imaad iyo isbaraanbar baa jirayo dee waa qaarna leyin waa dhintay qaarna leyin muu dhiman marka jiha ay u dhaqaaqaan bay dadkii garan waayeen iyo go-aan ay qaataanba fasacida almimbara mimbarkii ayuu fuulayo wa khaaba annaasa dadkii ayuu u khudbadeeyey khubatan khudbad iyo hadal jeedin xaahum fiiha xaahum uu ku dhiirigeliyey fiihaa khudbaddaa dhexdeeda calaa sabri inay sabraan jaaa fiiha khudbaddaa iyo hadal jeedinta abuubakar dhexdeeda waxaa ku yimi oo hadalladiisii ka mid ahaa man kaana yacbudu muxamadan kii nebi muxamed caabudayow fa ina muxameda nebi muxamed qad maata waa waman kaana yacbud allah qofkii ilaahay caabudayowna fa ina allaha alla xayun waa mid nool nolol kaamil oo dhammaystiran laa yamuutu aan dhimanayn uma dabeetana tala waxa uu akhriyay abuu bakr qowlahu tacaala hadalka alla uu yidhi wamaa muxamadu nebi muxamed muu ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooyaane qad khalat min qablihi isagoo hortiina ay tagtay arusulu rusushii oo dee ay geeriyoodeen qaarna dee la laayeyba maata haddii uu aw qutila amaba la dilo inqalabtum waxaa ka noqon doontaan calaa acqaabikum cidhbihiinna dushooda wa kaana abu bakrin radia allaahu canhu abuu bakar waxa uu ahaa ajlad annaasi dadka ka ugu adkaysiga badan lifiraaqi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam bixiddaa rasuulku u uu geeriyooday culayskii ka dhashay wa aqwaahum kooda ugu xooga badan buu ahaa yacni ugu adkaysiga badan wa ashaddahum ba'sa xagga markay noqoto muqaawamaynta culayska iyo culayskii arrintaa ka dhashay ka hortegeedana hadday tahay dadkii oo qaarkood markii dambe gaaloobeenba wuxuu ahaa ninka ugu geesisan go-aan qaadashada markay tahay iyo waxa weeye xilliyada loo baahan yahay adayga fa khafa waxaa sahlanaadoo fududaaday cinda idin markaa markii la arkay abuubakar oo sabirsan oo ilaahay qadarkiisa ku sabraya waxaa sahlanaadoo fududaaday jazacu nnaasi argagixii dadka waittakhaduu abaabakrin abuubakarna waxay ka dhigteen qudwatan mid ay ku daydaan fi sabri xagga adkaysiga wahabaati iyo sugnaanta as'ila ayna kaana abuu bakrin abuu bakar halkuu ku sugnaayuu joogay xiina wafaati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam markii rasuulku uu dhintay maadaa facala muxuu sameeyey abuu bakar xiinamaa balagahu lkhabaru markii dhiiladu ay soo gaadhay iyo dhimashada nabiga calayhi isalaatu wasalaam kayfa kaana sidee ahaa ay ahayd ama sidee buu ahaa dheer mowqifuhu mowqifka uu ka istaagay abu bakar lifiraaqi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam mowqif noocea buu qaatay addarsu alkhaamisu darsigaa shanaad mubaayacatuhu radia allaahu canhu waa baycadii iyo ballantii abu bakrin radia allaahu canhu wa ardaah lala galay ee lagula mubaayacooday in ummadda uu hogaamiyo oo taladeeda uu qabto bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay dhimashadiisii kadib ijtamaca alansaaru ansaar baa waxay isugu yimaadeen ay ku kulmeen fii qubbatin teendho tucrafu loogu yeedhi jiray bisaqiifati bani saacida saqiifatu bani saacida waa harkii iyo dirgadii ay reer banu saacida lahaayeen waxaanay isugu yimaadeen lilmufaawadati si ay uga wada hadlaan fii man yatawala alkhilaafata cidda khilaafada iyo talada muslimiinta loo dhiibayo faqara wuxuu ku sugnaaday ra'yuhum ra'yigooda iyo taladooda iyo go waa ansaare calaa mubaayacati zaciimihim inay bayco iyo ballan la galaan zaciimihim hormoodkoodii iyo hogaamiyahoodii sacad ibni cubaada taasay go-aan gaadheen sacad binu cubaada in talada loo dhiibo hadda muhaajiriin waa ka maqan yihin ogow walamaa calima almuhaajiruuna muhaajiriintii markii ay ka war heleen biijtimaacihim kulankooda ansaari ay kulantay asracuu waxay u degdegeen oo si dhaqsa ay u gaadheen ila saqiifati taandhadii saqiifatu bani saacida yataqadamuhum waxaa hogaaminayay raggaa muhaajiriinta abu bakrin wa cumaru wa abu cubayda ayaa hogaaminaya faqaala lahum lansaaru ansaar baa waxay ku yidhaahdeen abubakar iyo raggaa la socdee muhaajiriinta ah minaa amiirun wa minkum amiirun talada aynu qaybsanno minaa amiirun annagana amiir naga mida baanu soo xulanaynaa wa minkum amiirun idinkuna madaxweyne kala soo xusha laba madaxweyne ayaa washtadda waxaa adkaaday aljadalu murankii waalkhilaafu iyo ismaandhaafkiibaa adkaaday oo xoogaystay wa khaaba abuu bakrin abuu bakr baa wuxuu jeediyey khudbatan khudbad bayana fiihaa dhexdeeda uu ku caddeeyey alhadafa alasmaa hadafka ugu weyn ee laga leeyahay min jacli lkhilaafati khilaafada iyo talada iyo hogaaminta in loo daayo liqurayshin quraysh ujeeddada laga leeyahay lagu salaynayo ayuu ka hadlay uma dabeetana qaala waxau ihi waa abuubakare naxnu lumaraa'u annagu waxaanu nahay madaxdii iyo hogaamiyayaashii wa antum idinkuna alwusaraa'u kalkaaliyayaashii iyo caawiyayaashii baa tihiin iyo gacanyayaashii walaa yadiinu lcarabu carabina u hogaansami mayso ilaa liqurayshin quraysh mooye cid kale waqad radiitu lakum waxaanan raalli idinka noqday ansaarey axada haadayni arajulayni labadaa nin midkood talada inaad ku hubsataan waa u ku wareejisaan yacni waxa uu u jeedaa cumara bna alkhaaabi wa abaa cubayda abuu bakar baa wuxuu leeyahy labadaa nin waa cumar bnu khaaab iyo abuu cubayda caamir bnu jaraax labadaa midkood talada aynuu dhiibno iyo dabeeta waxaa hinqaday oo kacay cumaru cumar bnu khaaab wa xasama wuxuu soo afjaray annisaaca khilaafkii wa madda wuxuu fidiyey yadahu gacantiisiibuu u taagay liabii bakrin abi bakr buu u taagayo fabaayacahu u la mubaayacooday wa tabicahu alxaadiruuna raggii kalena waa ku raaceenba in baycadii halkaa ay ka bilaabanto wadakhala dabeeta waxa uu galay abuu bakr almasjida masaajidkii wa baayacahu nnaasu dadkiina halkaasaa wuxuu ka jeediyey fiihim dhexdooda khudbatan khudbad xahahum uu ku dhiirigeliyey fiihaa dhexdeeda cala atamasuki inay qabsadaanay ku dhagaan bidiini diinta wa rasama wuxuu jeexay alsiyaasata hogaaminta allatii taasoo ictasama uu go'aansaday an yasuusahum biha inuu ku hogaamiyo abu bakrin radi allahu canhu ardaa markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday bayco iyo ballan baa lala galay inuu khilaafada isagu qabanayo laakiin arrintaa waxaa ka horreysa sidaa darsigaba ka muuqata arrin kale oo culayskeeda lahayd iyo saameynteeda markii rasuulku uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacay markaa shuquur hogaamintii muslimiinta oo bannaan iyo halkii ummadda laga hoggaaminayo intaanay saxaabadu ka yani iska wareysanin rasuulka aaskiisa iyo sida loo aasayo baa waxaa lagu mashquulay ciddii talada qaban lahayd waayo ummaddu cid ay ku midaysan tahay oo hogaamisa in la helaa muhima markii haddaba rasuulku uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ansaari gaar bay isu urursadeen waxay isugu tegeen saqiifatu bani saacida waa teendho weynoo marka horeba ku shiri jireen halkaasaa la isugu tegay oo ansaari ay ku kulantay ballantood iyo go-aankooduna waxa uu noqday sacad binu cubaada inay hoggaamiyaha u cumaamadaan isagu inuu noqdo yaani waxa weye khilaafada ninka hogaaminaya la wareegaya waxaad isweydiin kartaa markaa ansaar arrintani ma xukun jacayl bay ka ahayd iyo talamaroorsi ayay ka ahayd maya maya tuhunkaasi waa meesha ma qabto ujeeddadu waxay ahayd iyo sababtu waxay dareemeen maadaamoo a iyagu ahaayeen reer madiina raggii madiine u dhashay ee ilaashanayey maadaamoo ay ahaayeen waxay istuseen xilka koobaadi inuu iyaga saaran yahay sidii magaalada loogu samayn lahaa iyo muslimiintaba cid hogaamisan maadaama iyagu ay yihiin dee dadkii madiina iska lahaa sidii loo heli lahaa cid talada qabata oo hoggaamisa ehm, taasaa keentay markaa inay u degdegaan arrinta waa qodob labaadee waxay dareensanaayeen haddiiba taladu sii bannaanaato kursiguna sii bannaanaado oo degdeg loo buuxin waayo in halka ugu horraysa cadowgu uu soo weerari kare ugu jiricdaasani ay madiine noqon karto markaa madiine taladeedii iyo maamulkeedii in cid lagu hubsado ayay doonayeen oo taasaa waxa wey ay u socdeen waa qodob saddexaadee waxay u arkayeen magaalada madiine fulinteeda iyo go-aankeedu dee inuu iyaga ka go-o ila iyagaa lahaa magaalada loogu yimi sababahaasaa keenay in ansaari ay si deg dega uga galaan iyagoon muhaajiriintiiba sugin inay ka fakaraan ay iska wareystaan oo ay ka wada tashadaan ciddii talada qaban lahayd haddaba markii waxa weeye ay isu yimaadeen waxay go'aansadeen aansadeen sacad binu cubaada oo odaygoodii ahaa markaa in waxa weeye xilkan loo dhiibo isagana baycada lala galo warkaasi markii muhaajiriintu ay ka war heleen abu bakar iyo cumar binu khadaab iyo abu cubaydiy rag lamid ah ayaa markiiba waxay toos u abbaareen halkii uu ka qabsoomay ama ay ku kulmayeen ansaari markaasaa waxa weeye ay u tegeen ehm, ansaari markiiba waxay la soo boodeen ay yidhaahdeen minaa amiirun waminkun wa minkum amiirun hadalkaana waxaa yidhi xubaab bin lmundir saxaabigii lo odhan jiray xubaab bin lmundir ayaa isagu taladaa soo jeediyey waana taladee markaa iyadoo aan meel mar ahayn in magaaladii madiine laba madaxweyne iyo laba hoggaamiye ay yeelato oo mid weliba uu yahay dee amiirka de waa arrin aan soconayn oo aan suurtagal ahayn intaasi markii ay dhacday doodii baa xoogeysatay marka hadda garo oo haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dardaarmi lahaa in abubakar lagu wareejiyo khilaafada murankaasi muu dhaceen laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ishaaraadkaa laga hayo mooyaane dee si toosa umuu nasgaraynin khilaafada iyo talada iyo masuuliyadda uuliyadda in abubakar lagu wareejiyo isaga dabadii khilaafkaasi iyo murankaasi xoogaabuu markaa jiitabay oo dee talada iyo tusaalahuba ay bateen oo meel ragdhadeel isugu yimi oo lagu kala aragti duwan yahay dooda iyo murankuba waa dhacaya mana ka aha xukun jacayl ee waa nin waliba sida ay la tahayba qolo waliba iyo ra'yigoodu siduu yahay dee bay sheegayaan maxaa la idhi maan rag waa mudacyo afkotoma macnaa dee meel rag isugu yimi oo doodi ka dhacday dee doodaha waa la isu dhaaf dhaafaya xaaladaha qaarkoodoo baa isweydaaran kara abu bakar radi allahu canhu ardaa ayaa markiiba hadalka qabsaday marka markuu arkay khilaafku inuu sii badanayo khudbadaasi waxa iyo hadal jeedintaa wuxuu ku caddeeyey hal qodob oo ah maxay muhaajiriintu u doonayaan iyagu inay talada qabtaan iyo quraysh oo dee waxa raggaa muhaajiriinta quraysh ka soo jeeda maxay iyagu ku doonayaan talada inay qabtaan waxaanuu sababeeyey ujeeddada iyo sababtu in aanay ahayn xildoon iyo wax kale hadafku ay tahay uu yahay in dee waxa weeye maadaamoo carabi marka horeba quraysh ay ka haybadeysan jirtay oo aanay ku soo dhiiran jirin in waxa weeye dee qurayshi ay mudan tahay talada iyo hoggaaminta ummadda inay iyagu qabtaan axaadiista qaarkoodna waabay ku caddaydba in talada iyo hogaaminta qurayshi ay leedahay waxaanu abubakar ku yidhi naxnu alumaraau wa antum alwusaraa waxba ma kala nihine annaguna hogaamiyeyaashii baanu nahy haddaanu nahay muhaajiriin iyo quraysh idinkuna waxaa tihiin alwusaraa raggiina caawinayay ee nala shaqaynayay ayaad noqonaysaa walaa yadiinu alcarabu ilaa liquraysh carabina u soo joogsan mayso oo u hoggaansami mayso quraysh mooye cid kale oo marka horeba dee quraysh waa laga haybadaysanaya xataa islaamka ka hor abubakar markaa si khilaafku uu usoo gaabto intaa markii uu jeediyey markiiba oo fiirsa xikmadda cajiibka ah muu wax inoo kala doordoora iyo si aanu hadalkuma usii dheeraan laba ninoo raggii muhaajiriinta ah ka mida wiil labadaa midkood baan raalli idinka ahay midkood aynu qaadano macnaha khilaafku inuu sii jiitamaabuu diidaya waxaanu yidhi markaa waqad radiitu lakum axada haadayni rajulayn war labadaan midkood baan raalli idinka ahay inaynu talada u dhigno cumar binu khadaab baa markiiba kacayo khilaafkii isaguna sii afjarayba oo gebagebeeyey oo soo gunaanaday markiiba waxaa gacan uu gacan qaaday ayo abubakar isagoo beecadii iyo ballantii la gelayade inuu yahay hogaamiyihii muslimiinta sidaasaa markaa raggii kalena ay waxa wey iyaguna ku aqbaleen waxaa haddaba la isweydiinaya muhaajiriin maxay xaq ugu yeesheen hoggaaminta iyo talada waxa weeye muslimiinta waxyaabaha xaqa u siinaya waxaa ka mid ah dee intaa abubakar uu sheegay oo ah waxa weeye walaa yadiinu alcarabu ilaa liqurayshin waxaa kaloo waxyaabaha xoojinaya ka mid ah liannahum qaraabatu rasuuli wa cashiiratuhu sala allahu calayh wasalam waa xigtadii iyo qaraabadii rasuulka calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim waa qodobada xoojinayay ka mid tahay waxaa kaloo sii xoojinaya liannahum alasbaqu ila alislaam islaamnimadana iyagaa ugu horreeyey oo muhaajiriin ansaarta ugu horreeyey arrimahaa saddexdee isbarkan in islaamnimada ay ugu horreeyeen inay qaraabadii iyo xigtadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihiin iyo halkii uu ka soo jeeday in carabi ay quraysh ka haybadeysanayso saddexdaa qodob oo la isu geeyeyba waxay keenayaan ee xoojinayaan in hoggaaminta quraysh yeelato ansaarina waa aqbaleen oo baycadii ayaa sidaa waxa weeye ay kula galeen abubakar taasi waa albaycat alkhaasa halkaa bayco gaara ka dhacday saqiifatu bani saacida dhexdeeda baycadii gaarka ahayd oo ku koobnayd markaa ayo intii dee golaha joogtay ee wadatashigan ku jirtay haddaba si abubakar baycadii caamka ahayd uu u qabto masaajidka ayuu tegay halkaasaa markaa ummaddu ay waxa weeye ugu timin oo intii kalena ay iyo ballantii kula galeen abubakar khudbad dheer buu jeediyey oo dadka uu ku dhiiri gelinayo in kitaabka iyo sunnada ay qabsadaan ay ilaaliyaan waxaanu lahay ayuha annaas qad wulliitu calaykum walastu bikhayrikum dadow taladiinnii iyo xilkiinnii baa la dhiibay kiina ugu fiicanna ma ihi eedde waa la ii garto waa la waxbaa la mooday fa in axsantu fa aciinuuni haddaan wanaag sameeyo i caawiyo igu kaalmayo igu garab gala wixii wanaaga aan samaynayo wa in sadaftu faqawimuunii ama sadamtu sadaqtu buu qorayaa kitaabkayga haddii aan waxa weeye xaqii baal maro oon jiidhana dee itoosiya oo waxa weeye iqabta macnaha khudbaddaa dheer buu jeediyey asidqu amaana wاlkadibu khiyaana wاdaciifu fiikum qawiyu cindii xataa aakuda lahu xaqahu wاlqawiyu ضaciifu cindii xataa aakuda minhu اlxaqa in sha allah laa yadacu axadu minkum اljihaada yani hadalkaa dheer buu jeediyey wuxuu leeyahy runtu waa ammaano beentuna waa khiyaamo kiina waxa weeye daciifka ah ee la dulminayaa agtayda qawi buu ka noqonaya ilaa xaqiisa aan usoo dhicinayo kiina wax ismooda ee dadka dulmiya agtayda daciif buu ka noqonaya ilaa dulmiga iyo xaqa ku maqan aan ka qaadayo macnaa hadalkaa dheer buu jeediyey oo uu ku tilmaamayo in haddii uu saxan yahayna dee lagu garab galo hadduu khaldamana la toosiyo waana sida ay tahay sunnadu dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna uu yahay marka laga hadlayo altacaamulu maca alxukaam madaxda qaabka loola dhaqmayo madaxdu waa bashar waa bani aadam yukhti'uun wa yusiibuun saxna way ku dhici way dha yani wax saxina waa ka soo fulaya wax khaladina uu ka soo fuli kara marka khalad uu ka soo fulo qaabkee loo toosinayaa qaabkee loo saxaya sida sharcigu uu tilmaama loo saxaya iyadoon la dhaleecayn aan la durin aan waxba laga sheegin haddii si toosa loogu nasteexayn karayo haddii cid loo sii marin karaba iyo haddii toos loogu tegi karaba taasaa saxa laakiin bannaanada lala soo istaagiyo makarafoonada iyo kamarada iyadoo madaxda wax laga sheegayo taasi dariiqii ahlu sunnaha ma aha wax badanoo culaysoo kasoo fulay in loo sabro ayay shareecadu sheegtay waxaanan baraarujinaya dadka qaarkood baa axaadiidta rasuulka ka ansaxday calayhi salaatu wasalaam bay qaarkood ku dheeldheelaan markay ka warramayaan madaxda iyo addeeciddooda iyo cidda tiri iyagoo dacaayadinaya rasuulku soo mu odhan dhabarkaaga garaacay iyo hadduu maalkaaga qaataba iska sabir ya wuxuu ku qaar baa meelaha ka yidhaahda wa in akhada maalaka wa daraba dahra xadiidka laftiisu mar hore ku ciyaaro ka fe u fiirsa waana kuwa ay madax martay al alkhuruuju cala alxukaam ama afha ugu baxaan af ahaan ama adin ahaanbe ahlu sunnuhuna markay ka digayaan in xaakimka muslimkaa ah lagu baxo waxay dareemayaan iba ka dhalanaysa iyo culays ka imanaya oo aanay dhacday ficlan waddan kasta oo xaakimka haystaa daalimku doonaba ha ahaadee mar hadduu muslim yahay laga takhallusay oo wax lagu furay halkuu ku dambeeyey maanta waa laogi halka uu ku dambeeyey waa la ogi libiya xaggeed ku ogeed oo suuriya halkeed ku ogtay oo yaman halkeed ku ogtay oo suudaan halkeed ku ogtay kullu haada waa ninkii madaxda ahaa ee haystay oo khaladaad sameeyey dadkiina u sabri waayeen khuruuj lagu sameeyey laga takhallusay baadeetana deetana hooggaa iyo ba-aasi ka dambeeyey bal waxaad eegtaa un waddamadaasi markii nimankaasi ay haysteen haba dhib badnaadaane iyo maanta heerkay kala joogaan u fiirso marka dadyo u badan oo xataa qaarkood wadaadaba yihiin baad ka maqlaysaa ereyada ah ma waxaadna nallada imika madaxda waxbaa ka sheegi waanu ka sheegaynaa khaladkoodaanu caddaynaynaa kanaanu samaynaynaa hadda axaadiitan wuu akrinaya meel laga indhasaabay garan mayno wuu akrinaya xadiidka wuu garanaya haddana waxaa u muuqata un maxay waayo dadka ofirsa ra'yulcaamka dadkeennu ama dadka inta badan hadlaa in badanoo wadaadada ka mid inay ku jiraan marka uu hadal jeedinayo ama khudbad uu jeedinayo ereyada ka dhalanaya hadalkiisa cafwan ereyadiisa waxaa ka dhalanaya iyo fitanka ka iman kara hadalkiisa ma eego laakiin wuxuu eegaa dadku iyo jawaabtay ka bixiyaan iyo commentiga laga bixinayo khalaas deetana haddii la yaraa amano la haa le waa nin adag sideedabana dadka maxaa ku abuuran waxa la dhaha mucaaradad soo ma bal adagu yaro fiirso dadbata ku mucaaradaysa waxba baan kuu sheegi maadda wuxu ku waraana dhaafaa naga dah way ku way ku mudantee ninka wax ka sheegana dadkani waxay u yaqaanaan geesi fariida khudbadda waa loo buuxinaya xataa oo loo camraya iyo muxaadaraadkiisa isna wuxuu arkayaa meeshii oo sooba buuxsanto sho wallaahi wax saxaad ku hadlaysayba wax fiican waabu macmiilanayaaba kala joojinba maayo isagoon ka fakarin maxaa ka dhalinaya hadalkaaga sharcigu ma ogoliyo idan madaxda ummadda muslimiinta hogaaminaysa yukhtiuun wa yusiibuun laakiin qofka yidhaahdo war madaxda ha ad la adeeco wixii wanaaga wixii xumaanana dee waxa weeye laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq baa markaba wuxuu koodhanaya shuuf waa culamaa alxukaam ya camaa'im calaa bahaa-im wa waa culamaa dawla oo xadiidka rasuulka laga hadlo lagu dhaqmaamo waxaa lagu noqonaya sheekha dawladda yaa lagu noqonaya yani waxaad arkaysaa qofkaasi inaan diinta fahamsanin kun sheekh wuxuu doona ha sheegto ama caalim ha sheegto ama wadad ha sheegto ama arday ha sheegto mama fahamsanay ka dhiganta weligeedbana way dhici jirtay in culimada sunnada ereyada noocaas iyo kuwo ka daranba loo isticmaalo alimaamu shaafici baa ragga qaarkood waxay lahaayeen laa yakhruju can e, saraawiili annisa hadal noocaas imaamu shaafici dumarka iyo surwaalkoodu hoostiisu ka sheekeynay manaa xaydka iyo nifaaska iyo axkaamu tahaariya ah. waxaan ka baxooroo dagaalka soo galbay laangaada waa khawaarijta rag ka ah. qofka markaa isagu ku dhaleeceeyo culimada sunnada markay ka hadlaan xukaamta iyo wixii wanaaga in lagu adeeco aan laguna bixin lahu silatun bilkhawaarij yaa nazca ayaa jirta khaarijiya waxbaa soo dhex galay dasiisa waxbaa u qarsoon idan yaanu caamka ku jiidan oo ha u arkin nin kasta oo aad ugu firfircoon madaxda wax ka sheegiddooda in waxa weeye uu geesay taa cagsigeeda difaacu inaad la soo taagnaa tana saxma iyagoo khaldanba walxaqu axaqu an yutabac xaqa ayaa mudan in la raaco hadday wax ku khaldayn dee khaladkooda ha difaaci hadaadna layf soo gashad ka hor inta difaacay anuun muxaafid iyo mucaarad baa u kala baxaysaan dee labadii wadaad maxaad soo kordhiseen adna muxaafid baad iska noqotay bay ka adna mucaarad badna marka alxaqu axaqu an yutaba bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay geeridiisii kadib ijtamaca alansaaru ansaari waxay ku kulmeenay isugu yimaadeen fii qubbatin taandho tucrafu loogu yeedhi jiray bisaqiifati bani saacida saqiifatu bani saacida waa reer ka mida jiribadii khasraj waxaanay isugu yimaadeen lilmufaawadati inay ka arinsadaan ay ka wada hadlaan fii man yatawala alkhilaafa cidda khilaafada iyo talada qabanaysa faqara wuxuu ku sugnaaday ra'yuhum ra'yigoodii iyo soo jeedintoodu waa ansaare calaa mubaayacati zaciimihim inay baycadii iyo ballantii khilaafada la galaan hogaamiyahoodii iyo odaygoodii sacad bni cubaada oo la odhan jiray sacad bni cubaada walamaa calima almuhaajiruuna muhaajiriintii markii ay ka war heleen biijtimaacihim ay biijtimaaci alansaar kulankaa ansaari ay kulmeen asracuu waxay u degdegeen oo si dhaqsaa ah ay u gaadheen ila saqiifati taandhadii ay ansaari ku kulmaysay ayaa muhaajiriintii degdeg u gaadheen yataqadamuhum waxaa hormoodu ahaayoo hogaaminayo hor kacayay muhaajiriinta abubakrin abuu bakr wa cumaru bnu lkhaaab wa cumaru wa abu cubayda saddexdaa nin baa hor kacayay fa qaala dabeete waxay ku yidhaahdeen lahum muhaajiriintii waxay ku yidhaahdeen al ansaaru ansaari minaa amiirun waxaynu talada ka dhigaynaa in anagana amiir aanu magacownanu cumaamadno wa minkum amiirun xaggiinana nin madaxweynehan ka soo saaro hogaa laba hogaamiye washtadda waxaa adkaaday aljadalu murankii waalkhilaafu iyo ismaandhaafkii wa khaطaba abu bakrin abuu bakr baa waxa uu jeediyey khubatan khudbad bayna fiha dhexdeeda uu ku caddeeyey alhadaf alsmaa ujeeddada ugu sarraysa ee laga leeyahay min jacli lkhilaafati liqurayshin in talada iyo khilaafada iyo hogaaminta qoraysh loo daayo uma dabeetana qaala waxa u ihi abu bakar naxnu lumaraau annaga oo muhaajiriintii ah ayaa hogaamiyayaashii iyo madaxdii ah wa antum idinkuna alwusaraau kalkaaliyayaashii ayaa tihiin raggiinala shaqaynay walaa yadiinu lcarabu carabina u soo joogsan mayso u hoggaansami mayso ilaa liqurayshin quraysh mooyaane waqad radiitu lakum waxaan raalli idinka noqday anigu axada haadayni rajulayni labada nin midkood in talada aynu dhiibno iyo hoggaaminta yacni waxa uu u jeedaa cumara bna alkhaaabi wa abaa cubayda labadaa nin midkood in talada loo dhiibo fa nahada waxaa kacay oo hinqaday cumaru cumar bnu khaaab wa waxasama wuxuu soo afjaray oo uu soo gunaanaday annisaaca khilaafkii wamadda yaddahu gacantiisa ayuu u fidiyey liabii bakrin abubakar fabaayacahu baycadii buu la galay iyo ballantii inuu abubakar yahay hogaamiyaha muslimiinta wa tabicahu lxaadiruuna raggii kale goobta joogayna waa ku raaceen oo abubakar bay baycadii la wa dakhala lmasjida masaajidka ayuu abubakar soo galay wa baayacahu nnaasu waa baycadii caamka ahayd dadkiina halkaasay beycadii kula galeen wa khaaba wuxuu ka jeediyey fiihim dadka dhexdooda khubatan khudbad iyo hadal jeedin xaahum uu ku dhiirigeliyey fiihaa khudbaddaa dhexdeeda cala atamasuki inay qabsadaan ay ku dhagaan bidiini diinta wa rasama waxa uu jeexay asiyaasata siyaasadii iyo hogaamintii allatii taasoo ictasama uu go'aansaday an yasuusahum biha inuu ku hogaamiyo uu ku hago bimacnaa markiiba wuxuu soo bandhigay khudada iyo qorshaha uu ugu talagalay in ummadda uu ku hogaamiyo oo uu ku hago oo siyaasaduna sideedaba dee waa hoggaamin unbaa looga jeeda hogaamin ayaa waxa weeye looga jeeda as'ila maada xadaa bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay dhimashadiisii kadib maxaa dhacay calaa ayi shayin qarra ra'yuhum ansaar ra'yigoodu muxuu ku sugnaaday oo ay ku heshiiyeen maadaa facala almuhaajiruuna muhaajiriintii maxay sameeyeen cindamaa balagahum markii uu soo gaadhay daalika warkaasi kulankaa ansaari ay kulmeen maadaa qaala lahum abu bakrin radia allaahu canhu abuu bakr muxuu ku yidhi oo ansaar waxa weeye uu u sheegay maadaa facala cumaru cumar muxuu sameeyey cinda daalika arrintaa agteeda markii abubakar hadalkaa uu jeediyey ee ui labadaan midkood baan raalli idinka ahay cumar binu khaaab muxuu sameeyey wa ilaa hunaa naktafii wsala allahuma calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima